بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تعالى بقية أبواب الجنائز وحان رجينا maantina aan dhammayn doono waxaan soo gaarnay halka uu qabriga kaga hadlayo waynu soo marray meydkii dhaqitaankiisii kafankiisii in lagu tukado in la soo qaado waxa soo haray waa qabrigii iyo in la geliyo intaas markay wax yar kadib dhammaato oo waxaan u tegi doonaa axkaamta waxyaaba la xidhiira oo tacsiyada iyo axkaamtooda in laysu tacsiyeeyo iyo masaa'il mutafariqa aqalu lqabri qabri waxaa ugu yar xufratun god la qoday oo tamnacu raa'ixata urta meydka ka soo baxaysa celisa oo xanibi karta wasabuca xayawaanka meydka iyo waxaa faagtee ama quftana ka celinaysa bimacnaa wuxuu rabaa inuu ku yihahda mualifku raximah allahu tacaala qaayada iyo hadafka meydkan loo aasayo waa isagana xayawaanka inaanay cunin oo laga badbaadiyo urta iyo raa'ixada ama kaska imanaysa leenmayd dhintay oo berri isbedelay ur iyo wuxuu yeelanayaa wax ka imanaya wax urtiisana qariya oo meydkani iyo waxa ka dhalanaya dararkiisa iyo dhibkiisa bulshada uu gaadhsiin lahaa ka xifdiya isagana ka xifdiya xayawaanaadka iyo waxaa cuni lahaa labada arrimood wax xaqiijinayaa la doonayaa mar kastoo uu ku sii fiicnaada qabrigu intaas uu ka sii fiicnaanayaa qubuurtii kale uu kaga fiicnaa marka aqalu lqabri waxaa ugu yar qabri la qodo godka inta la dheeraynayo waxaa ugu yara in la qodo ay tahay waa waxa labadii arrimood xaqiijinaya oo xufratun god weeye tamnacu raa'ixata urta ka soo baxaysa meydkan iyo isbeddelkiisa xanibto oo reebta wasabuca xayawaanka meydka iyo bakhtiga cunana ama meel dhow haddii lagu aasa soo fagan lahaana ka celisa labadaa arrimood god buuxin karaa la doonayaa wayundabo waxaase sunno ah an yuwasaca in la waasaciyo oo la ballaadhiyo dhinacyada wa yucamaqa la godeeyo oo la mooleeyo ama la dheereeyo qaamatan qof jooggii iyo wabastatan gacmo fidintii qof inta taagnidii iyo gacmahu kor u taagaa godku inuu la ekaado dheerarkiisa hoos loo qoday ayaa wanaagsan laba masalo halkan ku tilmaamayo qabrigu hoos intee baa la gaadhsiinayaa oo fiican ballacana intee baa la qodayaa ballaca in la waasiciyaa fiican buu yidhi taasi daliil bay leedahoo nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam si guud ahaaneed buu mararka qaarkood qabri la qodaya ag fadhiistay min reer ansaareeda geeriyooday qabrigiisii la qodaya buu qabriga gebigiisa nabigu fadhiistay sala allahu calayh alihi wasalam ciddii qodaysuu la hadlaya uu lahaa wasic min huna dhinacan saa u yar durki dhinacanna saa u waasici dhinacanna saa u waasici xagga madaxa saa u yar waasici xagga lugahana sidaa uga yar waasici marka qabrigu qabri waasica oo lagu kala wareegi karo oo meydka inta la dhex dhexdhiga derbiyadu aanay nabaynin oy celinayn inuu noqdaa la doonayaa taasi daliilkaasay leedahay qabriga hoos in loo dheereeyana nabiga guud ahaan waa ka sugan tahay oo xadiidka hishaam bni caamir baa wuxuu ku yidhi nabigu sala allahu calayh alih wasalam oo aymo badani ay wariyeen abu daawuud iyo kayrkii wuxuu dhihi jiray ixfiruu wa axsinuu wa acmiquu qabriga qoda waasaciya oo wanaajiya hoosna u dheereeya gaar ahaan maalinkii uxud bay ahaydoo dad badan la yskula aasayay qabriga oo qubuur badan aan la qodi karin haddaba qabrigii in la dheereeyana intaas weeye ayib intaa wax ka badan in la yidhaahda qaamatan wa bastatan inta joog taagnida qofka gacmahana uu kor u taaga qof dheerna ma aha qof gaabanna ma ahee qof dhexdhexaada lagu qiimeyn bay yidhahdeen iyada maxaa loo daliishaday wax khabar oo marfuuca ma laha laakiin waxaa jira ahar cumar radi allahu canhu wa ardaahu laga wariyey oo uu leeyahay wuxuu dardaarmay an yujcala qabruhu qaamatan wa basta taagni iyo gacanfidis la ysku daray qabrigiisa hoos in loo qodo ayuu cumar dardaarmay afarkaa waxaa warinayay ibn abi shayba fii musanafihi wa min ariiqihi baa ibnu lmundir fi lijmaa fi lwsat isagana kaga warinaya intiisa kale dhib ma lahaateene qisada cumar dardaarankiisa waxaa warinaya oo xasan albasri raximahu llahu tacaala oo xasan albasri baa leh awsaa cumaru xasan albasrina geeridii cumar nin wax garanayoo soo gaadhay ma aha walihaadaa bay baabulirsaal ku tiriyeen culimada qaarna waxay yidhaahdeen maraasiilu lxasani shibhu riyaaxi xasan albasri ragga asaaniidda badan xifdisan buu ahaayo wixii uu mursal ka dhiga meel buu u waayaye dabaysha iyo dabaysha ku buubiyo iska raacay isaga iyo zuhri iyo maraasiishooda la iska ilaaliyaa waxay saas tahay haddana wax kaloo ahar oo xad sheegaya haddii la waayey un waxuu wax lagu xadeeyo inaan iska dhahno mursalkaa inaan iska qaadanno cumar loo tiiriyeybaa nagala quman bay yidhaahdeen waayo wax qiyaas lagu xadeyn karana ma aha wax nas uu ku soo arooroo xadeeyeyna ma aha guud ahaana nabigu hoosu dheereeyuu yidhi hoosu dheerayntiina wax kaloon ku jaangayno haddaan weynay intaa unbaa noola roono waxa ugu roonee la qabsan karaan haynay intaa wayay yidhahdeen ninkii wax ka fiican noo keenow waa ka aqbalaynaa inoo keen ayib qabriga laba qaab baa loo qodaa meydka dhexda in la dhigo iyo dhinac inta loo duleeliyoo loo jeexo iilka la yidhaahdo in la dhigo labadaba waa bannaan tahay walaxdu iilkaa dhinaca loo jeexayaana afdalu ka fadli badan min ashaqi dhexda in looga jeexo in salubat ilardu dhulku hadday adag tahay yahay wey dhulku hadduu adag yahay in dhinac ilka looga jeexaa ka fiican in dhexda laga jeexo inuu ilkaasi ka fiican yahay waxay ku sugnaatay nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiiduu ku leeyahay allaxdu lana washaqu ligayrina laxdiga ilka dhinaca la jeexana annagaa iskale muslimiin dhaxda in la jeexana ummadaha kale aanu u daynoo iska leh laakiin dhulkii hadduu jilicsan yahay in lama jeexi karo hoosta meeshii laga qodoba way dumi marka maxaa soo haray kan dhexdaa ah in la jeexo washaqu ligayrinaana taxriim maahee in laga fiican yahay unbuu tilmaamayaa wayudacu waa la deji dhigayaa raasuhu meydka madaxiisa waxaa laga soo gelinayaa cinda rijli lqabri qabriga lugihiisa agtooda marka ilka la jeexo dhinaca ilka laga jeexayna waa madaxii dhinaca kalena waa lugihii xaggaasaa meydka la keeni meydka marka lasoo qaado ee lagu soo tukado xaggaa dambe qabrigaa la dhigi si madax madax loogu soo geliyoy u fududaato in xaggaa laga soo geliyo wa yusallu waa lasoo siibayaa oo waa lasoo dhaadhicinayaa min qibali ra'sihi dhinaca madax madax baa loo soo dhaadhicinayaa birifqin si tartiib iyo turitaana meydka marka lasoo dhiga xagga dambe ee qabriga meydkaa madax madax baa loo soo dhaadhicinayaa oo kuwa gudaha joogaa madaxa loo hordhiibi lugahana gadaal bay ka iman saas darteed markii xagga iilkii ahaa xaggana lugaha madaxa usoo geliso dhinaca la rabaa saa loogu sii gelin oo loo dhigayaa laakiin xaggan haddaad ka geliso kala wareejin buu u baahanayaa tan laakiin hore usii wad waayo saasay u fududahay iyadana waxaa loo daliishaday ninkii taabiciga ahaa ee xaari ibnu cabdillaahi alacwar markuu geeriyooday yaa wuxuu ka dardaarmay janaazadayda iyo salaadayda cabdillaahi binu yaziid saxaabiga la yidhahda ha looga dambeeyo ninkaana ha igu tukado haya aasuu yihi markii uu aasayey buu gadaal gadaal ka soo geliyey markaasuu madax madax u geliyey sidaasuu u dhigay wuxuu yidhi hakada sunna sunnada nabiga aan ka dhaxalay sidaa meydka in loo geliyo weeye sala allahu calayh aalihi wasalam isna waa xadiid suganoo inuu saxaabigaa sidaa sameeye nabigana u tiiriyey way sugan tahay abu daawuud iyo kayrkood baa wariyey wa yudkhiluhu wuxuu gelinayaa alqabra qabriguu gelinaya yudkhiluhu waxaa gelinaya meydka alqabra qabrigana waxaa gelinaya arijaalu rag baa gelinaya meydkan rag iyo dumar kuu dooni ha noqdee maxaa meydka gelinaya waa ragga saasaana hadyigii nabiga ahaa sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu xoogna waa u baahan yahay nabigana xataa gabadhiisii sala allahu alayh waalihi wasalam radia allahu canha rag baa geliyeyo markay geeriyootay gabadhiisii zaynab ee qabriga la keenay waa kii lahaa ayukum lam yuqaari fi lbaarixa xalayaan gogosha ku galgalanin ama aan gogoshi iyo haween ayna wada galgalanin haweenow kaalay geliya idinkaa u dhow lama dhihin ragun baa gelin xooggay u baahan tahayna waa hawl rageen meeshana qabriga lagu boodayo lasoo baxayo cawraad baa faydmaya dumarkii haddii loo diro haddii ragba la waayo waadanay kugu qabata haddii kale saasuu hadyiga iyo sunnada nabiga sal slam raggii hadday isku qabtaan yaa hoosgelinaya owlaahum ninka ugu mudan alaxaqu waa qofka ugu xaq badnaa bisalaati salaada dadka waxaa ugu mudan buddhigitaankeeda iyo qabri gelin iyo ildhigidda dadkii salaada si loo kala lahaa waa dhaxalka si loo kala lahaa baynu madhab ahaan kusoo marnay qultu waxaan idhi ilaa an takuuna imra'atan qof haweena inay tahay maahane musawajatan laqabay oo reer ahayd haweeni dhimatay oo nin lahayd inay tahay maahane fa wlaahum ragga waxaa ugu habboon azawju ninka wallaahu aclam ninka ugu horeeya haddii haween la qabay ahayd ninkeediina joogo isagaa ugu haboon waayo meyd baa la qabanayaayo qofka taabashadeeda ugu xaq badnaa inta ugu badanna taabasho iyo arag looga ogolaa isagu ahaa ma aha dabcan waa intay noolayd taabashada qaarkeed hadhow hadduu wax si noqdo ama mala si u faydanto qofka wax walba ka arki jiray ee araggiisu uusan cusbaynna waayo waa isaga intay cid kale meesha soo mari lahayd nimaan waxaaba ka qarsoonayn oo waxa maryaha ka hooseeya waa hore aysa soo dhexgaleen baa taagane isagaa la hormarino adeer adigu qabaa la dhihi baasha haddii uu markaa qaban karo waay hadduu diidaa muusan qaban karinna markaa cid kale unbaa loo diri wayakuunuuna waxay ahaanayaan witran tira isdheer ragguna dee hal nin qof keliya mayd maqdhigi karo ma qaban karo laba keliyana kuma filla watar tiro isdheer baa fiican saddex ama shan beydkuna waa culusya marka aada noosha hor lagu qaado adaa si isu yar qabanoo dadka yar raaci meydku laakiin wuu cuslaadaayoo qofka nool iyo qofka meydkaa ah. markaad meydka aad ka culus tahay markaad noosha waayo wuu yaallaayo inaad qaada mooyeen ku yaraha raaci maayo isaga laftiisii ku yar taageeri maayo meydka saa darteed si uusan isaga u dhicdhicin dad tiro isdheera cumuumkii unbaa laga qaatay in allaha witrun yuxibu lwitra ilaahay waa watar keligii waaye labaa maano ma aha watar iyo tiro isdheerna waa jecelyah marka tirada isdheer halkaasaa laga keenay cumuumkaas axaadiistaas nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaad ku dartaa qabriga markii budka la dhigayey saddex baa dhigtay waxay ahaayeen laba qoyska ah iyo mid qoyska ah qaarna waxay idhaahdeen saddexba qoyskay ahaayeen laba qoyska ah iyo mid qoyska ah hawsha waday laakiin saddex qoyska ah baa markii dambe cabbaas iyo cali iyo alfadl ibni cabbaas baa dhigay watarkii cumuumka ahaa iyo sidii ilaahay nabiga u doortoo saddexay dhigeen marka la isugu kaa daro wayakuunuuna witranna marka watar bay noqonayaan wayudacu waa la dhigayaa fi laxdi iilka waxaa loo dhigi calaa yamiinihi dhinaca miyig lilqiblati baana loo jeedinayaa maydka marka la dhigaya iilkiisa bidix u seexin mayside midig baad u seexin qibladaadna u jeedin salafan can khalafin saasaa lasoo kala raray culimmadana qaar waxay yidhahdeen xadii dacfi ku jiray iska fadaa'il u dariishadeeno waxay yidhaahdeen qiblatukum axyaaan wa amwaatan meyd iyo nolol iyo geeriba halkaasaa qiblaydinha wada jeesta laakiin waxaa la ysku raacsan yahay salafan wa khalafan waxaa lasoo kala guuriyey in qiblada loo jeediyo haddii qiblada laga jeediyana qaar baa waxay yidhaahdeen de gaal baaba la moodi idinka haddii meyd la keeno oo qiblada dhabarka loogu dugo waxaad la maalayn lahay war ninka maxaa dhacay madiintiisaa wax si ka ahaa baa la dhihi oo gaal yaan la moodine ninka qiblada ha loo jeediye yidhahdeen wayusnadu waxaa lagu tiirin wejhu wejigiisa ilaa jidaarihi qabriga jidaarka derbigiisa baa wejigiisa lagu tiirinayaa markii iilka gudaha la qodo wafjigiisa derbiga shishe iilkaa lagu dhaweynayaayo la saarayaa wa dahruhu dhabarkiisana bilabinatin dhagaxma ciid la qooyey iyo wanaxwihaa wixii lamida ciid adag oo qalalan ama wax bulukeetihaan u samaysan ama ciid dhooba intii lagu qasan la adkeeyey baa dhabarkana lagaga taxayaa waayo haddaad dhinac u dhigtay qibladana u jeedisay dhinaca uma taagnaan karo wax dhabarka ka haya waa inuu jiraa taana waxaa loo daliishaday dardaarankii sacd bn abi waqaas radi allahu canhu ardaahu ee aimo badani ay weliyeen muslim iyo kayrkii oo uu leeyahay haddaad eelkay dhigtaan ilxaduu lii laxdan horta il ii qodee dhexda ha iga jeexina qabriga wansibuu calaya labina nasban dhoobadana igu toosiya toosin kamaa sunica birasuuli lahi sal l slam sidii nabigaba la yeelay halkaa mar haddii loo tiiriyey dhoobadaa dhabarka saa lagaga toosin wa yusadu waa la xirayaa fatxu laxdi iilka intiisa furan ee loo qoda ee albaabka iilka iyo iridda iilkana waxaa lagu xidhayaa bilabinin dhagxantaa iyo dhoobadaas baa lagu xidhayaa ciidda gudaha loo gelin maaye iilka inta iriddiisaa baa dhoobadaasaa loogu xidhayaa say intaa waasic ugu ahaato iyadana cumuumka xadiidkii dardaarankii sacd ibn abi waqaas buu soo gelayaa wayaxu wuxuu ku hoobinayaa ku shubayaa man danaa qofka u dhoweeya dadka hareerihiisaa alaaa xatayaati turaabin saddex sacaboo tociida bay marka hore ku hoobinayaan ciidda intii la qaado baa lagu shubayaa marka koobaad mar labaadna waa la qaadi gacmaha waa lagu shubi mar saddexaadna way ku shubayaan uma yuhaalu kadib ciidda waa lagu gedinayaa bilmasaaxib badilada badinada markaa ciidda lagu gedinayaa waayo taasaa deg deg badan laakiin marka hore in inta hore saddex jeer saa loogu shubo nabigay ka sugan tahay sala allahu calayhi waalihi wasalam oo isagaa wuxuu yihi rasuulku janaasu ku tukaday kadib qabrigeeduu yimid kadib buu xagga madaxa saddex jeer ciidda kaga shubay kadibna wuxuu yidhi ku gediyay ciidda saa darteed waa sunno saddex jeer ciidda marka hore gacmaha inta lagu qaado gaar ahaan dhinaca madaxa iyo iilka xiga in lagaga shubo hadduu iil yahay haddii kale dhinaca madaxa lagaga shubo inaga alwaax baa dusha laga saarayoo shaqigii weeye hadda meesheenan wa yurfacu lqabru qabriga kor baa loo qaadayaa shibran taako faqad keliya taako keliya baa qabriga kor looga qaadayaa dhulka qadarka taakada intaa in ka badan in laga qaada lama ogola waayo nabiga sala allahu calayhi wasalam qabrigiisa waxaa la yidhi warufica qabruhu min alardi naxwa min shibrin taa ka wax lamida kor loo qaaday si uu u sooconaado qabri inuu yahay loo garto laakiin wax weynoo tuur iyo ciida in laga dhiga iyada maaha wasaxiixu sida raajixa fi lmadhabi waaye anna tasqiixahu korkiisa in la simo baa awlaa ka haboon min tasniimihi in qurqur iyo kurus laga dhigo qabriga baarkiisa kore in la yar simo baa ka fiican bay yidhaahdeen in qabriga sidii kuruskii layar la yar dhuubo oo la ururiyo arrintaa waxay u daliishadeen fuqahadeenna shaaficiyadu ahar abu daawuud iyo kayrkii ay wariyeen oo cabdiqaasim ibni moxamed ibni abi bakar laga warinayo wuxuu leeyahay habaryartay maxamed ibni abi bakar eedaday caaisha maxamed ibni abi waa abubakar sidiiq waa dhalay qaasim ibni moxamedna waa toddobadii fuqahadii reer madiine waaye ee fiqiga iyo marjica u ahayd saxaabada nool isagaa wuxuu leeyahay eedaday caaishaan u soo galay markaasaa waxaan ku idhi buu yidhi waxaad ii furtaa qabriga qubuurtii iga qaad marada qubuurtii nabiga iyo abubakar iyo cumar bal siday tahay aan arkay siday tahay baan arkiye bal iga qaad baan idhi bay tiri markaasay ka qaaday waxaa arkay buu yidhi qubuur dhulkana kuma dhegana aadna ugama sarrayso waxaa kaloon arkay buu yidhi mabtuuxatan bibaxaa'il carasat alxamraa qururaxa ciidda guduudan ee sida bacaadka guduudan oo kaleeta oo meesha carasada la yidhaha laga soo qaaday badxada baan arkay buuri isagoo korka kaga daadsan yahay marka fuqahadeennu waxay ka fahmeen mabtuuxan taas inuu sinaa oo munbaixan qofsaa u sexday oo kaleeto madaxa koraa qabrigu u sinaa bay ka fahmeen laakiin mas'aladu sidaas ka daliil ahaan uma saxna tasniimka sida kurus laga dhigoo korka laga uruuriyo baa ka fadli badan sidaasayna qubuurtu ahayd oo imaamu bukhaari fii saxiixihi qisadii sufyaan itamaare uu wariyey wuxuu yidhi ra'aytu qabra nabiyi sala allahu calayhi wasalam wa qabra abi bakrin wa cumara musanaman qabrigii nebi maxamed iyo kii abubakar iyo kii cumar oo waxaan arkay sida kuruskii u samaysan baarka kora dhuuban yahay baa arkay amaa ereyga mabtuuxana eedbabacaadkaa quruuraxaa lagu shubay buu sheegayee tasdiix ma ahayn midda koobaad midda labaadi dee sixadiisaaba war ka taagan yahay waayo sanadkiisa waxaa ku jira nin camr ibni cumaan ibni haali la yidhaahdo oo majhuulu xaalaa ku jira qisada iyo riwaayadaas qaasim ibni maxamed ibni abi bakar sixana taasaa ka asaxsan towfiiqna isma diidayaan walaa yudfanu la aasi maayo inaani laba qof fii qabrin hal qabri lagu wada aasi maayo ilaa bidaruuratin daruuro iyo baahi iyo dan inay keento maahane inba qubuur meydkuna bato qubuur badan wax qodana la waayo maahane ama aan lagaba gaadhi karin duruufta iyo xaaladda jirta xaalad colaad iyo qax iyo dagaal baa lagu jiraa balaa dadka dabadiiday soo caydsanaysa wakti qubuur lagu qoda lama hayo ama awood iyo xuog qubuur badan loogu kala qodo lama hayo taasi hadday dhacdo sidii qisadii uxud bay noqon toddobaatan baa muslimiinta laga dilay in badanna toddobaatanna waa laga dhaawacay cadowgii iyo dagaalkiina waa saarnaa toddobaatan qabri way qodi kari waayeen iyagoo maanta dhan dagaal ku jiray oo wada dhaawacan marka nabigu laba laba iyo saddex saddex iyo buu isugu raaciyo qabri isugu geeyey kadib waa la daruuradaas qisadaasaa loo deliishanayaa isla qisadaasaa waxay tilmaantay xukunka kale ah fa yuqadamu waxaa la hormarin afdaluhumaa kooda fadliga badan ee imaamada ku mudan labadooda mayd marka la gelinaya ama saddex iyo shan iyo intay duruuf keento qiblada xaggeeda ka loo hormarinayo bimansiladii iyo maqaamkii imaamkoodii buu taagan yahay kooda haddaba qur-aanka yaqaana ee qur-aanka badnaa ee salaad haddii la tukanayo imaamka noqon lahaa baa xagga qiblada loo xejisiin saa darteed nabigu calayhi salaatu wasalaam hal kafan iyo qabriguu laba iyo saddex bay isugu geenayeen maalintii uxud wuxuu weydiin jiray markii la kanfayo ama qabriga la gelinayo ayuhumaa kaana akaru akhdan lilqur'aani koodebaa qur-aanka yaqiinay labada nin kii loo sheeguu xagga qibladii horay marinayay walaa yujlasu lagu fadhiisan maayo cala alqabri qabriga walaa yuutaw laguna dul istaagi maayo qubuurta in lagu fadhiisto lama ogola xaaraan weeye culimada qaarkoodna kabaairta waaweyn ee dunuubta waaweyn bay ku dareen bidaliil xadiidka abi hurayraa loo daliishaday ee imaamu muslim fii saxiixihi ku wariyey ee nabigu sala allahu calayhi wasalama uu leeyahay qofkiin qabri indhow dhuxul inuu ku fadhiista dab ah oo dharkiisa ay gubto oo intay dhaaftay isaga jirkiisa ay gaadho gubto baa uga khayr badan inuu qabri ku dul fadhiisto dhuxul dabaad ku fadhiisato dharkaagii gubtay aadna ku gubtay baa ka khayr badan oo ka dhib yaroo ka fudud inaad qabri ku dul fadhiisato saa darteed qubuurta in lagu fadhiista lama ogoloo xaraam waay walaa yutaw lagumana istaagi karo iyadana nabigu alay slam dhowr arrimoodoo iman doono oo uu reebay buu ka mid yahay qabriga nabigu wuxuu yidhi nuurad lama mariyo lagumana fadhiisto laguma dul istaago lagumana qoro waxba in wax lagu qorana lama ogola istaaggana sidaasuu nabigu u reebay sala allahu calayhi waaalih wasalam wayaqrubu wuu dhowaanayaa zaa'iruhu qabriga qofka soo ziyaartay ka qurbihi siduu ugu dhowaan lahaa minhu mayd qofkan maydkaa xayan isaga oo nool qofka qabriga waxaad usoo soo gaaraysaa usoo agfadhiisanaysaa fadhiisanaysaa sidii isagoo nool haddaad utimid soo siyaarato aad u ag lahayd baad u agfadhiisanaysaa ama u agistaagaysaa markaasaad halkaa ka salaamaysaa والسلام عليكم دار qوم مؤمiنiiن وأtاaكم ma توuعaduuنa غadا مؤجلuuنa iyagana waa u duعaynaysaa waana inoo iman doontaa laakiin qayb baan meesha ku jirin qabrigii inaad dhunkato iyo qabrigii inaad isku durtuurto iyo qabrigiibaan ku dhegi inaad tiraahdo iyada meesha kuma jirto walidaalika ibn xajar alhaytami raximah اllahu taعaalى markuu maqطacan halkan marka uu maraya sharaxiisa tuxfatu fii sharxi minhaaj uu marayey wuxuu yihi qabrigoo dhab la siiyo ama waxyaabo qabriga dushiisa saaran aad ku dhegto ama aada dhunkato waxay ka mid tahay buu yihi bidcatun qabiixatun muxaramatun dheh bidca xaaraana oo weliba foolxun wayu yihi laakiin innagii waakan oo ka karo ciid baabaa laga soo qaadan markaasaa ciidda la barakaysan soo maah qabri ciid laga soo qaatay iyo qubad laga dhisay qubadaha waa u tegi doonaa dhismaha iyo qubad la dhisay iyo masjid la dhisay iyo dergen laga dhisay iyo taallan laga taagay iyo way soo socdaan minhaaj lama hor ordo watacziyatu maydkii haddii la aasay lana ziyaarto waxaa soo haray dadkii uu ka dhintaye tiiraanyada iyo murugadu haysatay iyagu maxay mudan yihiin watacsiyatu tacsiyadu dadka in loo tacsiyeeyo oo la sabir geliyo sunnatun weeye qabla dafni intaan la aasin tacsiyadu inay sunno tahay adiguna ajir badan baad ka heli walaalkaana kaalmay u noqon iyo sabirsiin in la yidhaahdo meydkiinin allah u naxariisto sabirna allah idinka siiyo wax ka khayr badanna allah idinku bedelo haddii uu muslim ahaa iyo siiqadu way soo socotaa intaan la aasin waxaa loo yidhi intaan meydka la aasin buu xanuunku iyo murugadu sii badan yahay xadiidna waa kii ahaa inama asabru cinda sadmati اluulaa sabirka waxgalkiihi waa musiibadu marku horaysa naxdintu kugu dhacdo inaad isxakamayso isxajiso wey marka ay ku dhacday ee warku cusub yahay qofka inaad wacdido ood ugu kaalmayso oo intii nabigu dhihi jiray aad dhahdo ina lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wakulu shayin cindahu biajalin musama ilaahay wuxuuna siiya isagaa iska leh wuxuu qaatana isagaa iska leh wax kastood haysanana wakti go-aan ilaahay qadaray buu leeyahay innagaa lafteenna waan soconnaaye ha layska sabro wa bacda dafni aaska kadibna alaaata ayaamin saddex maalmood waayo waxay yidhaahdeen murugada iyo tiiraanyadu waa xusni qalbiga gala shucuurka iyo dareenka quluubtuna u badnaan saddex maalmood sida haalibkaa ah kadib wuxuu wuu degaayo si caadi oo tartiiba baa loola qabsadaa intay taas tahay waxaan u daliishanay yidhaahdeen mas'alo kale masaladii hajriga iyo muslimiintu markay wax isku dhex maraan hajriga maxaa la ogolaaday inay afka isu tuuraan alaaata ayaamin waayo qofku kacdoonkii iyo dareenkii iyo xisigiisii iyo shucuurkiisii iyo damiirkiisii saddexda maalmood wuu kusoo degaabay yidhahdeen saddex kadib laba haddaan cudurdaar jirin shaaficiyadu ma wanaagsanay yidhaahdeen maxaa yeelay xanuunkii iyo murugadii xasuusin iyo kusoo kicin bay noqon markaad maalin walba tacsi u keento murugadii iyo naxdintii iyo walbahaarkii baad xasuusinaysaabay dheheen ha kusoo kicikicinin oo xasuusinin oo hsyeelin ah, murugadii dib ugu soo noolaanin laakiin waxaa ka sugan nabigeena sal slam saddex kadib inuu ka tacsiyeeyey markay qaswatu muuta dhacday iyo cabdilaahi bn jacfar eh, ibn abi aalib iyo raggii kale ay ku dhinteen nabigana tacsidii la gaarsiiyey saddex maalmood buu sugay saddex maalmood kadib buu aala jacfarin u yeedhay wuxuu yidhi maanta kadib lama ooyi karo carruurtiina markaasuu u tacsiyeeyey oo madaxa u salaaxay sala allahu calayh waaalih wasalam saddex kadib bay haddaba tacsiya markuu nabigu ugu tegey wa almuslimu muslimka waxaa loogu tacsiyeeyaa bilmuslimi muslimka kale inaad sidan tiraahdo acdama allaahu ajraka ajirkaaga allaha weyneeyo musiibo lagu sabray ajir weyn bay leedahay wa axsana allaha wanaajiyo cazaa'aka sabirkaagana allaha wanaajiyo wagafara limayitika maydkaagii muslimkaana allah u dhaafo kii dhintayna u ducee isagana u ducee sabirna kula dardaaran sabirna ugu ducee ajir aakharana ugu ducee wa bilkaafiri ay wayucaza lmuslimu muslimka waa loo tacseeyaa bilkaafiri qof qaraabadiisaoo gaala ah hadduu dhinto qof baa muslim ahaa xigtadii iyo qaraabadii oo gaala ah dhimatay xigtadii iyo qaraabtinimadu xanuun bay leedahay walidaalika abu aalib markuu dhintay nabiga iyo cali iyo way ka wada naxeen calina waa kii qasiidada batiriyey waxoogay baroordiiqda marna ugu baroordiiqayo abu aalib aabbihii marna ugu baroordiiqayo difaacii adkaaya nabiga iyo ummadda muslimiinta u ahaa aakhirkana uu leeyahay abu aalib baa dhintay macnaheedu ma aha in bowdkayagu dabcay maaha waa kii uu lahaa araqtu liayrin aakhira leyli arada yudakirunii shajwan cadiima mujadada abaa aalibin maa wasac alayki danada kariimin idaa maa ascada almra awrada faamsad qurayshun yafraxuuna bimowtihi walastu araa xayan yakuunu mukhallada ilaa aakhirka qasiidadiisii dheerayd ee daaliyad ahayd radia allahu canhu ardaa acdam allahu ajraka nool badihi ajirkaaga muslim weeyaaneeyo wasabara sabirna allah kugu arsaa walka intaa bas wey wakafara limayitika ma oo meydkan maxaa loo dhaafi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih muslimiintana maxaa la yidhi maa kaana linabiy wladiinuu an yastakfiruu lilmushrikiina walaw kaanuu ulii qurba xataa xigta hadduu yahay gaal alla dembi dhaaf lama dhihi karaba walkaafiru gaalna waa loo tacsiyeyn bilmuslimi muslim dhintay baa looga tacsiyeyn gaalkan qof muslim oo qaraabadii ha dhintay baad gaalkana u tacsiyeyn maxaad dhihi afar allaahu limayitika maydkaaga allah u dembi dhaaf ilan muslim buu ahaaye wa axsana cazaa'aka sabirkaagana allaha wanaajiyo sabir wanaagsan allah kuugu deeqo haye ajirkaaga allaha weyneeyena ajirku heli maxay tahay waaba gaale waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan mansuuran baa ilaah yidhi ajirka loo weynayn maxay tahay gaal wey innaga laakiin waayahan dambe madax gaal dhimatay alla dembi dhaaf jannadii allaha ka waraabiya iyo marxuumkii baa lagu dhihi marxuumkii baa wadamada inta badan haysatay axsaab lbaciya wayajuusu waxaa bannaan albukaawu in loo ooyo calayhi meydka qabla almowti intuusan dhiman iyo wa markuu dhinta kadibba oohinta laga hadlayo waa ilinta inay illini kaa timaaddo oo arrinta oohinta uu qofku fiqfiq wax ka uusan dhaafin waa la ogolyahay marna waa naxariis ilaahay dadka isu geliyey ka turjumaysaa marna xaddaas waxoogay murugada iyo tiraanyada inaad ku yar nafisto baa la ogolaanayaa wayaxrumu waxaase xaraama annadbu ammaanta iyo faanintaa xaraama bitacdiidi shamaa'ilihi ammaantiisi iyo darajooyinkiisi wuxuu ku fiicnaa in la tiriya kan ahaayo ow la yidhaahdo iyo wanawxu qaylo hoogeeye oo ba-ayo la yidhaahdo iyo waljazacu argagax bidorbi sadrihi laabta gacmaha lala dhaco iyo wanaxwigii waxa lamida maryaha la jeexjeexo madaxa timaha la rifo dhulka la ysku dhufto ciidda la galgasho waxaasoo dhan lama ogola nabigeenna waxaa ka sugan sala allahu calayh waalihi wasalam inuu yidhi wiil ibraahim markuu dhimanayay yaa nin baa wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow ilin baa ka timid oo adigana ma oydaa buu ku yidhi markaasuu wuxuu yidhi haadihi raxmatun cabdiraxmaan ibnu cawf waaya bna cawfin haadihi raxmatun waa naxariis ilaahay qalbiga geliyey ilinta ka imanaysa isha markaasuu wuxuu yidhi hadalkan ina alcayna tadmac waalqalba yaxzan walaa naqulu ilaa maa yurdii rabbana wainaa bifiraaqika yaa ibraahiimu lamaxzuunuun wuxuu yidhi ishu way ilmayn qalbiguna wuu murugoon laakiin waxaan ilaahay raalli ka ahayn afkayaga ka soo bixi maayo ibraahimna inaad dhimatoo tagto kolba waan ka tiraanyaysanahay buui marka ishu ila ilmayso qalbigaaguna murugoodo laguma diidana laakiin maxaa la diiday nabiga calayh salaatu wasalaam maalin kale cumar baa haween ooyayo ilmo ka daadanaysu arkay markaasuu wuxuu u canaantay nabiga alla hadla wuxuu yihi cumarow da buu buu yidhi faina alcayna daamicatu walfu'aadu musaabun ishana ilmuun baa ka socota wax kala mayna samayn qalbigoodana murugo iyo tiiraanyadaday musiibo ku timid weeye walcaadu qariibu geeridiina way dhowdahay oo wakti kama soo wareegin marka daaguri dadka amaa oohinta in qofkii aan loo ooyoo la ammaano naaixo lasoo kiraysto soomaalida dhaqankeeda waa ka mid carabtuna way lahaan jirtay qofka loo ooyayo in dad lasoo kireeyo idinkaa cod mallan la yidhaahdo annaga dee deegaan ahaan niman reer shabeelle la yihahdaa yaqaano intay soo labistaan haweenka oy si fiican isu soo sharxaan oo dahabkoodiiy soo qaataan bay meeshii soo aadi say usoo sheekaynayaan markay ku soo dhow yihiin yaala heblaay abbay adaa cod malanee nooqaad dhufo reerka ooyintaa lagu soo geli kadibna hasaawaa la yska bilaaban nina wuxuu yidhi bilis wuxuu yidhi shabeellaha bilis ooyinteed inay been tahay waxaan ku ogaaday buuri bilis ooyinteed inay been tahay nimanka idinku tanaadayga ama jaraelka tiraadaan baa markii baararna aan nidhi annagu ba iyagana inta kale bilis bay dhaheen bilis ma taqaanaa waa un la iskala qabsadaye asalkiisu cay wey markaasuu wuxuu yidhi inay been tahay oohintood waaa waan waan aqaan buui maxaad ku garatay baa layidhi halkaasay fadhidaa buui xoogayaa ba-ay bay leedahay buui hay ilmihii baa xoolihii baa ilmihii ku fakan war ilmaa xoolaha ilmaa xoolahay dhihi buui markii laga qabtay istii wadan buui ooyinteeda shimbirtiibaa waxoogay raashinkii iyo kusoo fakan warhaada warhaada masagada warhaada masagada raashinkay dhihi waa laynay ka celin danteedana waa haysataa buui ooyinteedana waa wadataa buui marka baasha qof miyirla maaha w marka ohintaas lama ogola laakiin haddaad ammaanto kii hebel ahaayow kii kan ahaayow kii balaayada naga hayayow kii kan sameeyeyow kii kan sameeyeyow dhibun baad keentay waxna maadan kordhinin mawdna maadan celinin maydkiina waad cadaabtid waxaa nabigeena ka soo aroortay xadiid musan ashcari oo xasana wuxuu leeyahay maa min mayitin yamuut ma jira buuli qof geeriyooda fayaquumu baakiihi fayaquulu waa jabalaah oo qofkii ooyayey kii buurta ahaayow waa sayidaah iyo eraya lamida la yidhaahdo haddii ay dhacdo saan la yidhaahdo markii mid la yidhaahdaba malag baa isaga jagsin ware ama saasaad ahayd baa laleehay waa jabalaah jag baa laga siin saasaad ahayd miya ninkii ragga ahaayow balaayo xijaabihiiyo badarkeenihiiyo khayr iyo badaanawadihiiyo gadaashaan la baabaaye jag maadaa balaayada haye maadaa khayrka keeni jiray maadaa kan samayn jiray maxaad soo kordhisay jeeggeeri maadan qaadin tiraayo maadan yaraynin maydkaad u cabaadayseed u naxsan tahayna isagiiba adib iyo cadaab iyo gujaad u keentay marka gujo iyo gofaadhi badan baa lagu samayn marka inaad ka daysaa lagaa doonayaa xadiidkana waa xadiid tirmidi iyo ibnu maaja iyo keyrkii ay warinayaan amaa wahinta iyo dhawaaqa nabiga alay sl waaa ka sugan laysa mina man daraba alkhuduuda wa shaqa aljuyuuba wa dacaa bidacwa aljaahiliya naga mid ma aha man daraba alkhuduuda qofka dhabanada iska garaaca wa aljuyuuba maryaha jeexjeexa wa bidacwa aljaahiliyati sidii jaahiliyada dhaqankeedii u baroordiiqoo u qayliya oo hogayo ba'ayay bale igu dhacdayay aakhariya gunbaseegaya yidhaahda naga mid ma aha abuu muusa alashcarina intuu maalin yar xanuunsaday oo miyir belay haweenkii yar qayliyeen markaasuu wuxuu yidhi markuu soo miirsaday ana bariiun min kulli xaaliqatin wa saaliqa mid kastoo mare xirxirta iyo mid kastoo qaylida beri baan ka ahay maxaa dhacay baa layidhi seenan uga beri noqonayn nabi maxamed baaba ka beri noqon bui kuwa sala allahu alayh ali wasalam intaas waxaa ku dhammaaday asalkii muxarar liraafici baabuljanaa'is halkaasuu ku dhammaaday inta dambe waa ziyaadaadkii nawowi qultu waxa ay wuri min baabi ziyaadaat haadihi inta soo socotaay masaa'ilu waa masaa'il manhuuratun isku dhexdaadsan buu yidhi intii hore fasal fasal iyo baabaab baan u soconnay waana intii asalkii muxarareen ikhtisaariyey intan maadaama ziyaaraad ay tahay intii hore uun baa mid walba meesheedii raaci buu yidhi waa in yaroo isku dhexyaacasan buu yidhi qaar husligii meydkii ka hadli qaar kafan bay ka hadli qaar salaad bay ka hadli qaar qabri bay ka hadli qaar aas bay ka hadli qaar tacsiyay ka hadli marka masalo walba fasalkeeda adigu la doono meesheedii ku tuur buu yidhi yubaadaru waa loo degdegayaa biqadaa'i dayni lmayiti meydka dayntiisii in la gudo iyo wasiyatihi dardaarankiisi si deg in loo bixiyo wey amaa dayntu nabigay ka sugan tahay sal l slam inuu nafsu lmu'mini mucallaqatu bidaynihi xataa yuqdaa canhu qofka mu'minka ah xataa janna haddii geli lahaa wuxuu uga xanibnaanayaa daymihii lagu lahaa ilaa laga bixiyo marka dayntii haddii laga bixiyo khayrka ilahay u talagalay buu helayaa dadaji marka dardaarankuna waa wuxuu khayrkiiyo jannada ku geli lahaa wanaaggana wuu u dardaarmay khayrkiiu hormarsaday khayraadkana waa loo degdegaaye khayrulbiri caajiluhubaa horay loo yidhi halkudhigiye iyana dedega wayukrahu waxaa karaahiyaa tamani lmowti geerida inaad doondoontood ilaahay weydiisato lidurin dhibaato nazala bihi ku degay laa lifitnati diinin fitna diineed hadday tahayse dhib ma laha haddii aad dhibaatooto waad gaajootay waad xanuunsatay jiro cudur baa kaa dhammaan waayey waad cabsatay waxyaabo kalaa kugu dhacay ilaahow idil ilaahow aan dhinto degdeg inaad u weydiisato lama ogola nabigeena calayh salatu salaam waa kii lahaa laa yatamanayanna axadukum lmowta lidurin nazala bihi dhib qabsaday yuusan geeri u tamaniyo weydiinin waayo wax ka dambeeyaba war uma hayso ood la kulmi doonto bilaaba tani kuu dhaantay cudurkan laftiisa iyo dhibkan ku haystaba bilaaba dembi dhaaf iyo derajo kor laguu qaadayo yahayo aadan widi gaadhin waktigii dembiyadana lagaaga kaa dhaqmi lahaayeen derajo jannana aad ku gelihayana gaahin baa laga yaabaae sabir ku dadaal nebigu wuxuu yihi fain kaana laa maxaala hadday lama huraan noqoto geeni inaad weydiisato ha yidhaahda qofku allaahumma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii ama maa calimta alxayaata khayran lii watawafanii maa calimta alwafaata khayran lii ilaahu inoolee intaad nolosha khayr igu ogta inaad dil markaad geeri khayr igu ogaato khayrka u geeri ku jirana ilaahu naftiga qaad taasi lidurin naala bihi waay laa liitnati diinin fitna diineed hadday timaado dhibaato male buui iyada waa la weydiisan karaa taana waxay u daliishadeen laba xadii xadii waa saxiixaynku xadii abi hurayra wey radia allahu canhu ardaahu nabigu wuxuu yidhi buu yidhi yidhaahdeen laa taquumu saacatu xataa yamura rajulu biqabri rajuli fayatamaraq fayaquulu leya laytanii makaanahu fitan diireed intay bataan ilaa uu qofku qof qabrigii uu soo maro qofkaasoo si nabada ku dhintoo balaayadan korteen dhintay intuu arko oo qabrigiisi intuu ku galgasho yidhaahdo alla yaa aniga iga dhiga qabrigaa ninka ku jira oo beladan iyo baaskan diireedaana soo gaadheen halkaa waxay tiaadeen xadiidkaa waxaa laga fahmi karaa inay gaadhayo xilli uu qofka muslimkaa jeclaysanayo si aakharadiisa ugu badbaado adduunyada ka tago waxaa kaloo yidhahdeen xadiid ibni cabaas oo imaam axmed iyo tirmidi iyo xaakim wariyeen oo saxiixaba wuxuu ahaa nabiga inuu yidhi ilaahay waxaa laga barya waxaa ka mid a ah, waidaa aradta bicibaadika fitnatan faqbidnii ilayka hayra maftuun ilaah addoommadaada fitna haddaad la dabacdo inaanu fitnayn ilaahu anigay oofso haddayba fitnadii dhacdo ay dushaada ka dhacdo ilaahu fitna la-aan i oofso ay dhaaf inaad tidhaahdo waxa dhiba kuma jira yidhahdeen kaley culimmada qaar waxoogay yar dugsadeen oo yar weheshadeen qowluhu tacaala waman yataqi llaha yajcal lahu makhraja makhraj baa ilaahay ku siinayaa macnaheedu waxaa ka mid a in fitankan ummadda wada aafayn doonaba ilaahay ajashaada kuusoo dedejiya adoon fitnaysnayn oo diin iyo diin saxiixa iyo caqiido saxan lagugu dilaba dadkii kalena fitnadii iyo diintii intay ku galgalato ay beladu meelaan ficnayn kala degto wayusanu waxaa sunno wanaagsan atadaawiin laisdaweeyo waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay bay waxba ka sugan inay caraab weydiiyeen rasuulka ilaahay uma isdaaweynaa markaasuu wuxuu yihi haa nacam yaa cibaad allahi tadaawu war isdaweeya allaha lam yadac daan ilaa wadaca lahu shifaan ilaahay cudur ma soo dejin unan caafimaadkiisiina soo dejinin ilaa daaan waaxidan hal cudur maahane riwaayadka qaarkood labay ka dhigeen labada cudur midu waa geerida midna waa gabowga gabow iyo dana dawo ma laha haddii haddii majiga lagu geegeejiyo hoos bay xubnihii ka wada dhammaayeeno ay ka wada duugoobeen wey geerina lagama kaco soomaalida sooma dhihin saddex lagama lagama waaqsaday yidhahdeen cudur geeri geeriog iyo gardaro garabo iyo gaajo guri guriog gaajo oo gurigaaga inaan waxaad ugu noqotood ugu cararta jirin iyo ninku gardaraysoo ku dulminaya garab iyo hiilana ku haysta iyo cudur geeriyo cudur geeri dabada ku haya weligaa haddii la wadoo la wado waxba lagaa tari maayo carabtii hore xataa waa kay dhihi jireen maxaa ka mid ahaa qasiidadii zuhayr ibn abi salma yaa xasuusta intiisii dambe xikamka ahayd mawada halmaanteen geeridu hadday faraha galgalagala gasho soomaalina carays ciisana innaga wuxuuna yidhi ninuu malagiisu galay maruhu mawd muu ka celin masale weeye aanan maqan mana gaaloo galay cid wax kaaga dhixi karta lama arko marka ilaa daaan waaxidan waxay yidhi rasuulka ilaahay o maa huwa cudurkaan dawada lahayn qaala alharam dada dada wa maleh wayukrahu waxaa karaahiyeah ikraahuhu in lagu qasbo calayhi cala dawaa in lagu qasbo in qofkii xanuunsanaa dawada lagu qasbana ma fiicno waxaa loo daliishaday laba nabigeenna sala allahu alayh alih wasalam waa maalin xanuunsaday xanuunkiisii markaasuu wuxuu tilmaamay dawaa lagu qulaaminaya marka weriga wuu tilmaamaya mana hadli karin markaa xanuunku halka mareeyey waxay yidhahdeen waa xanuunsan yahe iska daayo dawada ku wada waa ku wadeen markii uu roonaaday maxayna ku cudurdaarteen iyagu qofka jiranba dawada iyo dhibkeeda iyo khalaalkeeda ma jeclee ku waday yidhahdeen kadib buu wuxuu yidhi markuu miirsaday waree dhaha iga daayso idinma dhihin buu yidhi markaasaa rasuulka ilaahayow dee qof jiran maa qofsan dawada waan lagu qasbaayo isagaa iska qaatay yidhahdeen markaasuu wuxuu yidhi intiini guriga joogtay hawshaa ka shaqaysay idinna mar dawo waa laydinku wada qulaamin doonaa marka nabigu iga daayay inuu yidhi haduusan rabin in laga daayay inay ahayd ba laga gartay waxaa kaloo laga gartay xadiidka abu daawuud iyo ibnu maajah wariyeen ee cuqbata bni caamir radia allahu canhu wa ee saxiixaha ah, oo nabigu yihi laa tukrihuu mardaakum cala acaami washaraabi dadkiina jiran cuntada cabitaankaa ku qasbina fa in allaha yucimuhum wayusqihim ilaahay baa cunto iyo biyo cabitaanba siiya halkaa waxaad ka garanaysaan inta markaad caafimaad qabto wakti dheeroodan cunto iyo cabitaan ka sabri karin buu qofku markuu jirrayaya ka sabrayaa iskana joogayaa soo maha muddo dheer buu isagoo waxba cunin laakiin balado caafimaadsan muddadan waxaa cunin wixii kugu dhaca waa la arki doonaa marka ilaahay baa u kaalmaynayo maradku qayb kanaxmada jirte maxalushaahidku laa tukrihuu mardaakum cala acaami washaraabi waay haddiiba la yidhi cuntadii iyo cabitaankii lafdhabarta ah ha ku qasbina fa min baabi owla dawaaw wayajuusu waxaa banaan liahlilmeyiti meydka dadkiisa iyo wanaxwihim dadka lamidka ee xigtada iyo asxaabta iyo axbaabta taqbiilu wejhi meydka wejigiisa inay dhunkadaan baa banaan nabiguba sala allahu alayh alih wasalam cumaan ibnu madcuun buu usoo galay markuu geeriyooday markaasuu faqabala wajhu wejiguu ka dhunkaday abubakarna nabiga abubakarna nabigu markuu dhintuu usoo galay markaasuu isagana qabala bayna caynayhi isagana wejiguu ka dhunkaday nabigeenuu ka dhunkaday ayaa abubakr radi allahu canhu waardaahu haddaba nabigu ka dhunkaday isna meydkiisii waa laga dhunkaday ahalkiiiyo intii lamidka ahayd halkaasaad ka garatay walaa ba'sa dhib ma leh biliclaami in la ogeysiiya dadka lisalaati in lagu tukada darteed loo ogeysiiyaha wax kale oo masaalixdiisa ah yaa dabkii baa isdaba marmar yaa dayn ku lahaa iyo meydkii in la aasuu u baahan yahay oo ciidan iyo aas baa loo baahan yahay iyo sababaha kale sharciga sala allahu alayh ali wasalam markuu najaatay geeridiisii buu iclaamiyey oo maslaxati lmayiti bikhilaafi jaahiliyati intii iyo naadadii jaahiliyada laakiin ma aha oo in la ammaano sidii inagu waxa daakiraad baa naqaanaa sow ma aha aadaanka hore wadaadka muaadinka oo soo kaca oo yidhaahdo wax qaadqaada oo daakiraad sameeyaan dhaqaan soomaa carabtu waxay ahaan jirtay ninka habeenka uu meydberiga yahay daakiraad baa la samayn waa la ammaani hebel baa geeriyooday ee kan ahaa ee kan ahaa ee nin rageedka ahaa afar xilinyoodka ahaa ragsaa madaxa uga garaaci jiray waxaa soo samayn jiray tarrugta badan baa la wari markaas nacyigaa jaahiliyada ee lagu ammaanayo ee lagu faanfaaninayo kaa isaga lama ogola walaa yanduru lhaasilu qofka maydka dhaqaya fiirin maayo min badanihi meydka jirkiisa ilaa qadra alxaajati hadba inta baahida daruuriga ay tahay maahane min hayri lcawrati cawrada aan ahayn cawrada sinaba inaad fiirisa lama ogola hor iyo gadaal cawrada meydka inaad fiirisa lama ogolo intiisa kale intii qadru daruura a ah maahane inta kale ha eegin inaad markaad dhaqayso inaad eegta qasab maaha laakiin markaad gediyeyso iyo meelaha qaarkood inay nadiifsameen iyo in kale inaad fiidhisa waa daruurada iyo xaajada nabigeena sala allahu alayh ali wasalam baa waxaa laga wariyey xadiid caliy bn abi aalib uu ku leeyahay caliyow laa tublis fakidaka walaa tandur ilaa fakidi xayin walaa mayitin nin nool iyo qof dhintay toona bawdadooda ha fiirinin iyo cawradooda ha fiirinin cumuumkii xadiidkana waa yahayo laa yanduru rajulu ilaa cawrati rajuli walaa tanduru maratu ilaa cawrati marati qofna qofka kale cawradiisa inu ego lama ogolay midda kale maydku in wax ka daataan iyo inuu isbedelo buu qarka uamaaadu dhugdhugashada badan maydka ha laga daayo inaadkeene daawata meesha umaadan imanin intaad ka maarmi weyda mooyeen daawashada iyo fiirfiirinta ka daa waman tacadara qofkay suurogeli weydo asluhu in la dhaqo yumima waa loo gebagabayn ama meel buu ku qurmay ama meydkani waa gubtay lama dhaqi karo waa loo gebagabayn hadday iyada lafteeda suuragal tahay oo intii wejigii iyo gacmihii iyo la arki karo iyada lafteeda hadday suurageli weydo waaba la iska aasi in loo gebagabaynaya maxaa loo daliishaday waa ahaaratu mayitin qiyaasan calaa ahaarati alxayi waaye qofkii noolaa hadduu ahaaradii qaadan waaye biyihii gebagabaysiga bedelka aha soo maaha qiyaasan calayhi de marka wayuasilu junuubu qof janaabo qaba wuu dhaqi karaa iyo walxaaidu gabadhii caadada qabtay almayita way dhaqi karaan bilaa karaahatin wax dhibay cidhiidaana malaha gabadhu iyadoo caado qabta mayd way dhaqi kartaa gabadhu iyadoo ninku isagoo jinaabo qaba mayd waa dhaqi